بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين مع بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محل بن محرز الضبي صدوق لا بأس به قال سمعت شقيق بن سلمة أبا وائل yadkuru asagoo sheegaya can ibni mascuudin wax ka waranaya qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi kaanuu muslimiintu waxay ahaayeen yusalluuna kuwii ku tukada khalfa anabiyi nabi maxamed dhabarkiisa gadaashiisa <clears throat> qaala alqaa'ilu nin odhanayaa wuxuu yidhi assalaamu cala allah markuu atixiyaadka u fadhiista ayuu wuxuu yidhi assalaamu cala allah nabadgelyo ilaahay dushiisa ha ahaato idan waa eray khaldan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyadu iyo salaamadu iyo dhibku xaggiisu ka yimaadaa ilaahna subxaana wa tacaala naqaa'is iyo dhib oo dhan waa ku hufan yahay kullu shayin biyadi marka ilaahay nabadgelya shaygan ku dhacda waxaa la yihahdaa shayga dhibka looga baqahayo ama nuqsaanta looga baqahayo ama cid kale ay wax dhib u geysan karto falama qada الnabiyu sal l salam salaatahu nabigu salaaddiisa markuu dhammaystay qaala nabigu wuxuu ihi man ilqaa'il ninkii hadlaya kumu ahaa man ilqaa'il ninka yidhi waa kuma assalaamu calى allah <clears throat> nabigu wuxuu yidhi ina allah ma sii suginba waa aniga iyo kumaa tahay waxba dabagal ma lah khala dhacay wey inuu khaldan yahay waxaa lagu tusay su-aasha la weydiiyey ee istinkaariga ah nabig wuxuu ihi ina allaha ilaahay subxaanahu wa huwa asalaam ilahay asagaaba nabadgelye ah bimacnaa xaggiisay ka timaadaa ayib waana ceebta mid ka wufan weeye saliim weeye ayib ceebta ka cagan ilahay waa munazac can waalkhabaa'is kuliha walaakin quuluu dhaha markaad atixaadsanaysaa ilaahay subxaana wa tacala caabudaysaan attaxiyaatu salaamyaalo yaalo lilaahi ilaahay yay u sugnaatay yacni boqorada iyo dadku waa la salaamaa salaamtuna waa ixtiraam iyo tawqiir weeye iyo tabjiil marka taa isticmaala mooye ilaahay nabadgelyo dushiisa ha ahaata waa eray khaldan wey attaxiyaatu salaamyaalo lilaahi ilahay bay u sugnaatay iyo wsalawaatu ammaano iyo waaطayibaatu wanaag yaalo intaaba allah iska leh wanaag iyo ammaan iyo salaamba allah iskale subxaana wa tacaala assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wbarakaatu assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaato ayuha nabiyu nabiganow oo nabi maxamed loo jeedo iyo waraxmat ullahi ilahay naxariistii wa barakaatuhu barakaadkiisa iyo khayraadkiisa assalaamu calayna wcalى cibaad illaahi الsaalixiina dushaannada annaga tukanayna muslimiinta ah nabadgelyada salaam allah dushaannada allaha yeelo iyo wa calaa cibaadillaahi ilaahay addoomihiisa kale asaalixiina susuubanaa ee war wanaagsanaa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuulih asheekh albaani raxmat ullahi calayhi iyo alxaafid ibnu xajar iyo ataqiyudiin asubki iyo khayrkoodba waxay rajaxayaan in bacdamaa qubida sal lay slam nabigu hadduu geeriyooday oo hadda la joogo salaanta damiirka khidhaafka la bedelo oo marka ad aad tidhaahdo assalaamu cala anabiy lanna xadiidu caaisha iyo xadiid ibn mascuud baa intaba caddaynaya in nebigu markuu dhintay saxaabadu ay si toosa u bedeleen ereygii ay isticmaali jireen ahaa assalaamu calayka hadda marka haddii la joogo in ay fiican tahay assalaamu cala anabiy ama sunnaduba sidaa tahay baa la maraya wadaadana waxay leeyihiin la bedeli maayo waana siday jumhuurtu u badan tahayo assalaamu calaykaan taagnaanayna kaabku kaab iska khidhaaboo nabi maxamed ala hadlay ma ahe waa noloshiisa hore ee nabigu noolaa ilala hadlayay baan aminka daba taaganahay ayib waana cibaado sidaa ku soo arortay waana dikrisaa ku yimid waxba laga bedeli maayo leeyihi waa tawqiifi laakiin ibnu mascuud waxaa ka sugan inuu ijmac ka soo guriya can الsaxaaba falama maata falama twufiya sal ly slam qulnaa assalaamu cala الnabiy caaisha ayadna sidoo kale yeeli jirtay ayib xataa marka anaga shaaficiyada culamadaana muxaqiinta sidii taqidin subki sharxi ilminhaajka saasuu ku leeyahy xaafid xajar faxulbaari waa ka hadlay sheekh albani kaga hadlay saasa hadda roon ayib haddaad anugu jumhuurtan la jiraa oo jumhuurigan aho assalaamu calayka taagnaana waa laga fiican yaan ku leenahay saxaabada bedelo ka leexday adu maxaa ku daba dhigay sayidina cumar baa ummadda beri jiray assalaamu calayka iyo aaaar baa la guuriya waa masala khilaafiya masala khilaafiya laakiin saasaa ku wanaagsan lanna waxaa nabigu saxaabada u fasixin ama u sii sheegin miyay ku dhaqaaqi lahaayeenoo nabigu markuu dhinto ay bedeli lahaayeen dikrigu nabigu kaga tegey abadan in la wax bedel iska daayey wax yar in diinta lagu darays ogolaan jire ka dhammaan jireen idan waa tawqiif iyo amar xagga nabi maxamed ka yimid darteed bay u bedeleen assalaamu calayk ay ugu bedeleen assalaamu cala nabiy ataxiyaatu lilahi wasalawaatu waayibat markaa tirahdo assalaamu cala nabiy waraxmat ullahi barakaatu calayna markaa sii wado ayib waa masl khilaafiya lakin aniga saasa ila og badan qaala wuxuu hi ibn mascuud wuxuu idhi waqad kaanuu muslimiintu waxay ahaayeen yatacalamuunaha kuwii barta waxay baran jireen ayaadka ayaadka yatacalamuunaha atixiyaadkay baran jireen kamaa yatacalamu suu u barto axadukum midkiin asuurata min alqur'aan suurad qur'aanka suu ruuxu u barto faatixiya barabanaas iyo dusha uga qabataan iyo dikrigaan dusha uga qaban jiray saxaabadu baabu xaqi lmuslimi cala lmuslimi an yusalima xaqu lmuslimi cala lmuslimi an yusalima calayhi idaa laqiya wuxuu baab yahay muslimku muslimka xaqu ku leh waxaa ka mid ah inuu salaamo markuu la kulmo oodan ka leexanin walaalka xadaثna ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik ibn anas can اlcalاء ibn cabdiraxmaan aljuhani can abiihi cabdiraxmaan bn yacquub aljuhani can abi hurayrata can الnabiyi qaal xaqu اlmuslimi muslimka xaqiisu waxaa weeye calى muslimi muslim kale uu ku leeyahay sittun lix wey lix baa u waaweyn qiila waxaa li nabi maxamedo wamaa hiya lixdaa maxay kale tahay qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa laqiitahu wa halkaa la kulanto fasallim calayh salaam haka leexan assalaamu calayka dheh iyo assalaamu calaykum maxaa yeelay waa keenaysa quluubtii bay isu soo jiidaysaa wanaag iyo maxaba iyo kalgacallay beeraysaa inuu walaalkaa cuqud kugu maqnayn bay keenaysaa nimaad istaqaaniin laba goor hadaad gar marto qalbigiisa waxbaa geli wuxuu leeyahy ninkii hebel ahaa muxuu qoonsaday muxuu maalmahan salaanta kaala leexanaya talow mashilin baa u kordhay ila waa shiddo cusube ayib hebel beritaan wuxuu keenay inkado keenay ma walbahaar dhib kala hayso musiibaa ku habsatay ninka wuxuu kula iloobahayo ee kula garanlayahay ma cuqdada iyo waa lagu diro dad baa balaayo u xumeeyey waxbaa geli si taa looga badba marka walaalkaa salaan sheekh ilahna ugu dhowow waidaa dacaaka hadduu kuu yeedho martiqaad iyo sooriya kugu yeedho faajibhu ajiib waida stansaxaka hadduu kula tashado oo naseexa kaa dalbo fansax lah u naseexee sida u wanaagsan u sheeg asirin waniyo waxoogo shilima ay soo gaadhay inaan bisnes iyo ganacsi bilaabaan doonahay xaggeen ka bilaaba taayara ka bilaa kudhin adoo og taayaraha in lagu khasaaraayo dhihi khalad wey sheekh adoo iska leexinhaya adiga ama taayaraha ku rafaadinaya ama meel riska gelinaya lama ogola sheekh yacnii waxa u wanaagsaneed ku ogtahay aagga aad joogtay asaga u ron inaad u tilmaanta la rabaa shaqadana allah ka dhige shaqadii aad ka shaqaysa allah ka dhigo waa afaaro business iyo business eh, sikarad weeye laba tob sikarad wey howlaa lama rabo sheekh intuu asagu kula tashan waxba hala aadin laakiin hadduu kuula yimaado oo yidhaaniyo waxaan doonayaa inaan hawshaa bilaabe sida ugu roon ee eh, nacfi igu jira ii sheeg almustashaaru mu'taman ninkii lala tashaday waa la aaminay ninku aaminay haddaad wax ka qarisana khaain baa ta markhaati noo geli mayse hawshaadi laguu ogaado ayib iska ilaali hawshaas waidaa catasa hadduu hindhisoodo fa xamid allaha ilaahay ku mahadiyana shamidhu u ducee yarxamuka allah ku dheh wa idaa marida hadduu xanuunsadoo jirrado facudhu booqo idaa maata hadduu geeriyoodana <clears throat> fasxabhu raac janaasadiisa raac ha ka hadhi ayib baab yusalimu almaashi cala alqaacid ninka socda wuxuu salaamayaa ninka fadhiya oo baab yahay ninka fadhiya salaantu inuu radiya laga rabaa ninka socdee maashigana asalaamu calaykum baa laga rabaa xadaثna saciid bn rabiic aw zayd alxurashi alcaamiri iqaة imaam qaala xadaثna cali bn mubaarak waa saduuq calى aqali taqdir ama waa nin iqa can yaxya yani ibn abi kaiir alxaafid ahiqa ila anahu yudalis wayursil قال xadaثna زayd ibn salaam saduq can jadihi awowgii awogii wa loo yaqana mamuur mamطuur alxabashi baa lyahda abi salaam waa nin iqa wey can abi rashid alxibraani iqaة imaam can cabdالraxmaan ibni shiblin saxaabi jayl awey qaala saxaabiga wuxuu hi samictu nabiy yaquul nabi maxamed olaan maqlay liyusalim ha salaamo alraakibu ninka wax saaran ee gaadiid saarani cala raajili lugleyda ninka lugaha ha salaamo ninka gaariga saaran baa salaanta laga rabaa gaadiidka saaran ayib walyusalim iraajilu ninka lugleyda soconayana ha salaamo cala alqaacidi kii fadhiyey walyusalim alaqalu kooxda yar ha salaanto cala alagari kuwa fara badan haddee laba kooxood iska hor yimaadeen idinkoo afar ah iyo toban baa iska hor yimaadeen tobanka salaanta yaa bilaabahaya afartaa bilaabaysa ayib faman ajaaba asalaama kooxyaha iska hor yimid ee fara badan koox yar iyo koox badan ba iska hor timid faman ajaaba salaama salaamta ninkii radiyaayey fahuwa lah ajri buu helayaa ilan waxaanu soo maray xadiis saxiixa in haddii jamaaca la yahay salaamta hal nin baa inagaga filan jamaaca haddii la yahay innagoo kooxaa midkeen baa yidhi assalaamu calaykum kooxdii kalena hal nin basaa jawaabay ku filan qasab maa inaan shanteennaba iska garab dhawaaqno ayaguna tobankoodaba ay jawaabaan shardi ma ah ayib laakiin kooxdiinnan iyo kooxdaaba ninka salaanta bilaabay baa ajir badan ninka radiyana waa ajir badan yahay faman ajaaba salaama fahuwa lahu yani ajirka asagaa iskale waman lam yujib ninkan jawaabin oo iska aamuso ninkaa kale u tala saartayna falaa shaya lahu ajra ma lahaw ajra ma lah xadidkun wa xadis saxiix ayib ajirki asagaa shaqaystay aduu waa kaa dhacay faras baa kaa dhacay laakiin ninkanaa shaqaystay ninka shaqaysta ajir iskale marka waxbaa u doonaya ka garabood yaa lagaaga horrayn dayba naxfi badan kugu jira wey cabdiraaq iyo axmed ba xadika waa soo saray xabiskan wuxu ley wa xadis saxiixa fatxulbaariga majalladka koy tobnaad safxada toban iyo toddobaad xadaثana isxaaq ibnu ibraahim akhbarana rawx ibnu cubaada abu maxamed alqaysi iqat imaam abarana cafwan akhbaranii ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj qaala akhbaranii ziyaad ibnu sacad alkhuraasaani ana haabitan ninkaana waa iqa w isaguna ana haabitan ibnu ciyaad alaxnaf alacraj iqat imaam haabitkaas ثابت بن أسلم البناني ما هو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج واثقة كلوي أخبر wuxuu u sheegay wahuwa ninkan haabit ah mawlى cabdiraxmaan ibnu zayd ibn cumar ibn khaaab wey waa mawlى cabdiraxmaan ibnu zayd ibn khaaab cafwan zayd ibn khaaab waxay walaalo ahaayeen cumar ayib marka cabdiraxmaan waxaa marka adeer hadda u ah cumar baa u ah ninkaas marka haabit ninkaasa xoreeye mawlo u ahaa yarwi wuxuu ka warinayaa marka haabit xadiidka can abi hurayrata can rasuuli lahi qaala yusallimu araakibu ninka wax saaran wuxuu salaamaya cala almaashi ninkii socday waalmaashi ka socdayna wuxuu salaamaya cala alqaacidi ka fadhiya waalqaliilo koox yarna waxay salaamaysaa cala inta fara badan qaala ibnu jurayjin ibnu jurayj wuxuu yii yani sanadkii hore weeye isxaaq rawx ibnu cubaad ah can ibni jurayjin qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi faahbaranii waxaa kaloo xadiidka ii sheegay abu zubayr moxamed ibnu muslim ibnu tadrus almaki anahu samaca jaabiran inuu maqlay ayb abu zubayr marka hadda wuxuu caddeeyey samaac tadliiskiisii wixii laga baqay meeshu waa laga caafimaaday yaquulu asagoo le jaabir baan maqlay almaashiyaani labadoo socotay iska hor yimid ida ijtamacaa hadday kulmaan fa ayuhumaa koodii bada'a bisalaami fahuwa afdal salaanta ninkii bilaabaa fadli badan ayb ila laba maashi waxay salaanta ku kala mudnaayeen haddii la badan yahay ama la kala yar kooxda yar baa salaanta iskale inay bilowdo ayib haddii wax la saaran yahayna ninka raabkii salaanta iska laha laakiin hadday laba maashid ka hor yimaadaan oon kala badnayn laba wiil laba ruux wey laba eh, muslimiin ah iska hor yimid oon kala badnayn idan ninkii la hormara oo meeshu ibn ka shaqaysan jiray ninkaasaa fadli badan fa ayuhumaa bada'a bisalaami fahuwa afdal baabu tasliim araakibi tasliimu araakibi cala alqaacid ninka raakibka inuu qaacid ka salaamo ayuu baab yahay xadaثana nucaym bnu xamaad ibn mucaawiyaة bn xaariث alkhuzaaci صaduuq faqiih caalim biاlfaraa'id dhaxalku aad u yaqaanay qaala akhbarana cabdالlah ibn mubaarak abu maxamed almarwasi qaala akhbarana macmar ibn rashid abu curwaة alyamani can hamaam ibn munabih can abi hurayrata can الnabiy qaal yusalim الraakibu ninka gaadiidka saaran ha salaamo wuu salaami wey yani waa khabar laakiin waxaa loo jeeda amar wey waa ficil mudaaric bimaa amar xambaarsan wey ha salaama alraakib cala almaashi wاlmaashi wax socdana ha salaamo cala alqaacidi ka fadhiye meesha fadhiya wاlqaliilu cala alkaiir xadaثanaa asbir waxbaan ka boday hmm? hamaam ibn munabih hamaam ibn munabih mar hadduu meesha taagan yahay yani abu hurayra agtiisa iyo dabaqatu taabiciin hadduu ku jiro ninkaas wey kakale hamaam ibnu yaxya wuxuu dhaca meesha cabdillah mubaarag ama macmar meeshiisu dhacahaya hamaam ibnunabi waa isaga caan ku ah riwaaya can abi hurayra saxiifo dhan oo weriya meesha ku jirta <clears throat> xadaanaa asbiq ibn اlfaraj almisri aclamu ahli misra bifiqi maalik baa la yihahda isbaqan fiqigi maalig reer masaroo dhan ninku yaqaanay buu ah bukhaari adabku wuxuu ku leeyahay afar xadii bas ah afar xadii buu ku leeyahay kan haddaan marayno iyo laba aynu soo dhaafnay iyo mid iman doona afarta xadii bs ku xadiidka koobaad waxaan ku maray laba boqosoddon iyo sideed kii labaadna waxaan ku maray shan boqol lixdan iyo labo sagaal boqol sagaashan iyo lixna waa ka taaganna ka iman doonana waa kun laba boqol afartan toddoba kun laba boqol afartan toddoba iyuu ku iman doonaa afarta xadiid ku leeyahy fi adab mufrad ama fi e, e, jaamic saxiix bukhaari ninkan labaatan iyo saddex xadid buu ka wariyey waa nin culus wey ayb labaatan iyo laba xadiid buu ka wariyaa idan riwaayat asbiq ibn alfaraj almisri fi اladab wa fi صaxiix اlbukhaari kulligeed waa can cabdillah ibn wahab hadda soo ma daba taagan ibn wahab labada xadiisan soo marray horena ibn wahab buu ka warinaya ayb ka iman doona ibn wahab buu ka warinaya labaatan iyo labada bukhaari ku jirta saxiixiisana ibn wahab oo sheekhiisii ah lanno ninkaasu aad wax uga qaatay xagga fiqigana fiqi maali ninka u yaqaanay baa reer masor nin culus wey xadaثna asbq ibn اlfaraj almisri قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي قال ومولاهم nin barberi oo asalkiisi wuxuu ahaa reer muritaniya iyo jazair aaggaa dadka yimid barbariinta loo yaqaanay bu ah laakiin wuxuu ahaa mawaayadii qurash ee xoraysay marka waa qurashi mawlaahum dhaqan buu ku ahaa qurash qaala wuxuu uhi sheekhaas akhbaranii ibnu haani'in xumayd ibnu haani almisri laa ba'sa bihi can camr bni maalikin abu caliy aljanabi baa loo yaqaanaa uu soo socda ثقة إmاm عن فضالة بن cubayd صxaabi jaylawy عan النabiyi qaal yusalim الfarisu ninka faraska saaran wuxuu salaamaya calى اlqaacidi ka fadhiya ficlan raakibka oo kalen wey wاlqaliilu inta yar waxay salaami calى اlkaiir baab hal yusalim اlmaaشhi calى اraakib malsla marsan karaa le waxaan isku ogeyn in raakibka uu salaamta bilaabo soo ma ma isdaba marsan karaanoo raakibki salaamta ma lagu bilaabi karaa isaguna marka jawaabtan bixinaya xadaثna mxamed ibn kaثيir alcabdi qaala akhbarana sulaymaan ibn kaثيir alcabdi albasri laa ba'sa bihi fii غayri الzuhriy akhraja lahu اljamaca ninkan dambe ama ninka hore isaguna maxamed ibn kaثيir ah oo ninkan soo maray ee aad waxooga warin jiray cabdullah mubaarak can xusayn ibn cabdiraxmaan asulami abulhuday alkuufi iqat imaam ila anahu tagayara xifظuhu lama kabir akhraja lahu jamaca can shaxbiy hacbiga caamir bn saraaxiil taabici jaliila wey annahu taabicigaas laqiya wuxuu la kulmay farisan nin farisuu la kulmay faras saaran fabada'a wuxuu ku bilaabay bisalaami salaamtii bay ku bilaabay idan faqultu waxaan haddaan xusein ahay xusein baa marka yidhi niya waa side sunnadu waxay ahayd ninka wax saaran inuu asagu salaanta bilaabo adigaa iska fadhiya ama socdana ee lugaynayana aad jawaabto waa ku sidee faqultu mxuu tabda'hu bsalaam ma salaanta ku bilaabaysa tabda'hu bisalaam qaala wuxuu ihi ra'aytu shurayxan shurayx alqaadi shurayx baan arkayo maashiina isagoo soco yabda'u bisalaami ku bilaabaya dadka wax saaran ninkaasoo iga weyn iga lambar weyn shurax alqaadi oo qaadigii cali iyo intaasoo soddon sana agara min alaaiina sana oo qaadi ahaa la yaqaano caalima faqiiha googa'ay ninkaasaan arkay ba isagoo salaamaya oo dadka salaanta kala hormarahay marka isagaan ku raacay buud niyo lakiin sunaa meesha ta xadiis baa meesha yaalla laa shurx walaa hayrkii lagu raaci maayo inay afdal tahay muran ma laha marka adugu maashiga tahay ninka wax saaran inuu salaanta bilaabaa afdala oo sunnadu tahay laakiin lama salaami karo hawshu ma ah lama salaami karo hadduu asagu iska kagarmar iska aamus ma ah oo ku tuuri daad og tahay inuu salaanta ku fiicnayn oo afka tuurahay waad ka gaadhsiin ayib laakiin sunnadu waxaa weye adugu inaad sugto waaa eh, dhici karta inuu arkahayey maslaxa inay markaa tahay ama ruux inuu xusuusiyo salaantii ama baro <clears throat> ama nin qaadi ahaayo dadka qaarkood markaad xukunto cuqduba iska qaadahayaan maogta qaadigu alaaiina sana ah inuu ku qalbi fayoobanaya laga yaabaa oo u tushayo inuusa waxba u qabin in aadu caqli badano qaadi u ahaa alaaiina sana <clears throat> baabu tasliim اlqaliil calى اlkaiir tasliim اlqaliil cala kaiir inta yar inay salaanto inta badan buu baab yahay xadaana cabdاllahi bn yaziid abu cabdiraxmaan almuqri اlmaki min kibaar shuyuuh buhaari in badan baynu soo maray sheekhan xadaana xaywa ibnu surayx iqat imaam ahbaranii abu haaniin abu hani waa ninka hadda aan soo marinay ah xumayd xumayd ibnu hani asbik xadiidkiisi ninkaan kusoo marina wey ayib kuyadiisi wey ahbaranii abu haaniin xumayd ibnu hani almisri ana aba caliy اljanabi hadday baan ku iman doonaa isagoo magaciisu cad yahay ninka hadday lagu soo lahaa weye akhbaranaa can camr bn malik magaciisu ah camr bn malik أن أbا علي الجنبي xadثه عن فضالة بن عubayd عن النبي قاaل يسلم الراakب ninka raakibka ha salaamo calى الmaaشhi والmaaشhi ka socdana ha salaamo calى القاacidi ka fadhiya والqليل calى الكثيir أخبرنا cabdالله ibn man cabdulahi waa kumahdi cabdulahi ibn husheim maaha cabdulahi gaadda hayseen wey cabdullahi gaadda ad marayseen sanadka hadda cabdullahi ibn yazid almaki haddan haynayd bukhari dhaqan buu leey intuu marka hore ninka magaciisa kuu sheego saddexan ama aabbihi raaci mararka dambe ka goyni ayib ama intuu magaciisu qayaxan soo sheega yo hadhow u abtirin labada dhaqan bu leey ayib hadda waa xadiidka hadda aynu marino un wey laftarkiis akhbaranaa cabdullahi bni yaziid abu cabdiraxmaan eh, almuqri yani toddobaatan iyo dhowr sano ayuu ahaa macalin toddobaatan iyo dhowr sano yani toddobaatan iyo lix sano macalin ah aan waxba ku qaadayn macalinimada masaajid buu fadhiya ummaddu qur-aanka bari jiray qur-aan roog iyo <laughs> aad u khayr badan ba raxmat ullah caleyh أخبرنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري المكي من كبار شيوخ البخاري أخبرنا حيو بن شريح أخبرني أبو هانئ الخولاني أبو هانئ الخولاني طيب الكسوي وأنا كلام السيقة عن أبي علي الجنبي عن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارسي منك فرصة السلام على المشي والماشي كالوير السلام على القائم كتاغن iska fadhiya aan soconin والقليل inta yar ha salaamto calى الكثير baabu يusلم الصغير calى الكبير haddii lagaa weyn yahay salaanta soo daa ayb ninka kaa weyn salaam wey soo taagnaanin xadaثna محamed بن سلام البikndi قاala أخبرna مkلد بن يزيد القرشي in badan baad soo martay mkلد بن يزيد khاalد iبن مkلد oo sheekhu البخاarي ah iyo ninkan makhlad ibn yasid oo sheikhu sheikhi ah akara min cishriina mara ina soo maren marka waa in la qabto wey qaala wuxuui sheekhaas akhbarnaa ibnu jurayjan cabdilmalik qaala akhbarnii ziyaad haddaynu soo maraynay ziyaad ibnu sacad alkhuraasaani mar dhow baynu soo marray ziyaadkaas ayib eh, sagaashan iyo saddex baynu ku soo haddaan marayna ayib anahu sheekhaa samica haabitan buu maqlay haabit ibnu ciyaad alaxnaf alacraj ninka haddaan lahayn wey mawlaa ibni zaydin ahaa ibnu zayd mawlihiisiibuu ah ibnu zaydkina waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu khaaab alcadawi anahu <clears throat> samica wuxuu maqlay ninkaas haabit ah abaa hurayratu maqlay yaquul qaala rasuul اllah yusalim الraakiba calى almaashi wاlmaashi calى alqaacid wاlqaliilu calى alkaiir ayib oo bukhaari kan kuma jirta xaggee ka keenaysaa saqiir ha salaamo kabiir xadiidka soo socdaa yay ku jirtaa taaniyan wuxuu leeyahay lafdu اlqaliil baa xataa laga qaadanaya ninka kaa weyn so kama yeri isna wuu kaa badan yahay adna waad ka yartay lanna cimrigu kaa badan yahay waa kaa camal badan yahay waxyaaba badan bu ku dheryahay marka qaliil baad gelaysaa qaliil baa tahay isna waa kaiir ayb isagoo sariixana lafdigu iman doonaa xadaثna أxmed ibn abi camrin xabs baa loo yaqaana magaciisa xabs ibn cabdillah bn rashid asulami axmed ibn abi camr saduuq qaala wuxuu uhi sheekhaas xadaanii abi aabbahay baa ii warramay oo ah abu camr oo xabs ibn cabdillahi loo yaqaana magaciisa xabs ibn cabdillahi bn rashid asulami waa saduuq annaysaburi naysaabuur buu qaadi ka ahaa nin imaam ahaa aad u qiimo badan aabuhu qaala wuxuu uhi xadaanii ibraahim ibnu طahmaan can muusa ibni cuqba saaxib almaghazi can safwa ibni sulaym almadani iqat caabid faqih can cطاء bni yasaarin الtaabici اljaliil can abi hurayra qaala qala rasul اllah yusalim الصagiiru ka yar ha salaama calى اlkabiir ninka weyn wاlmaashi calى اlqaacid wاlqayr calى اlkaiir xadiidkan callaqahu الbukhaariي fii صaxiixi lix kun laba boqol soddon iyo afar isagoo mucallaqa ku keenay oo wuxuu yihi wuxuu ka bilaabay qaala ibraahiim ibnu طahmaan can muusa bni cuqbata can safwa ibni sulaym marka wuxuu gooyey sheekhiisu axmed ah iyo sheikhu sheekhii oo ah aabbihii labadaasu meesha ka saray marka waa mucallaq xadiidku laakiin meeshuna ku wasliyey isagoo mawsuul ah yuu kuu keena ujeeddaa ayb baabu muntaha asalaami salaamta xaggay ku dhammaanaysaa salaamta dhammaadkeeda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu miyay ku eg anna waxaa dhihi wacalaykum asalaam waraxmat ullah wabarakaatu mise fiisoha kaley leedahay iyo suubus kale la socda mise meelay ku dhammaanto dhaafi karin bay leedahay tiibu bukhari ka haday raxmat calayh xadaثna mحamed بن سلام الbikdi qاal أخbarna mklد ibn man mklد ibn يزيid alquraشhi ninka kalea khaalid ibn mklد alqaطawani ah nin kale sheikh الbخaari ah waa khaalid ibn mklد alqaطawani ninkana waa mklد ibn يزيid alquraشhi ayb qaala أخbarana ibn jurayجi cabdالmلك qaala أخbarnii زiyaad ibn sacد alkhurasani can abi الزinaad abizinaan ibn waqan cabdiraxman ibn zakwaan weye ayib an abi zinaad ibn abi zinaad baa jira ayib ninkan laakiin waa cabdiraman zakwaan ninka loo jira wey qaala wuxu uhi sheekaas oo taabiciga jariilka ah kaana khaarija ibnu zayd ibnu haabit khaarija ibnu zayd ibnu haabit waa taabici uu dhalay saxaabiga taqaanina ansaariga ahaa kaatib alwaxyi zayd ibnu haabit wigu dhalay wey kaana khaarija bnu zaydin wuxuu ahaa yaktubu kii qora calىa kitaabi zayd zayd waraaqihiisa aabbihii karani u ahaa aabbihii markuu waayeelay ee zayd bnu haabit fiqihii muslimiinta katabatulwaxyna waa ku jiray cilmiga faraalka nin looga dambayna waa ahaa saxaabadii waagi dambe joogtay saxaaba saxaaba iyo mucaawiyo iyo taabiciinto dhan baa su'aala weydiin jiray su-aala loo soo qori jiray markuu ka jawaabahayo waraaqaha waxaa qori jiray wiilka khaarija ah yo aabbihii karani u ahaa calaa kitaabi zayd wuxuu ah kii ku qora idaa sallama markuu salaanta bixinaya salaamhayo wuxuu dhihi jira qaala assalaamu calayka ya amiira almuminiin macaawiya soo weydiinaya su-aalo uu ka jawaabayo assalaamu calayka ya amiira almuminiin waraxmat اllahi wbarakaatuh wmakfiratuh waiibu salawaati waiibu salawaati ayib idan meesha muxuu keenay raxmat اllah wabarakaatuh wamakfiratuh waiibu salawaati iyo ammaanaha ilaahay kuwooda wanaagsan iyo barakada ilaahay iyo dembi dhaafkiisi iyo naxariisii intaba bukhaari marka wuxuu le halkaasi ku dhamaatay salaantu lama dhaafin karo asalaamu calayk waraxmat اllahi wbarakaatu wmaqfiratu wa salawaati oo hadduu qorahayo saxaabi baa qoray saxaabigu hawshaa wuxuu u keenay waa arrinuu nabi maxamed ka soo wey waana cilmigiis cilmi saxabana cilmi lagu kalsoon yahay halkaasay dhaafaysaa ibn cabaas iyo ibn cumar waxay dhihi jireen malaa'igtu meeshay ku istaagtay lama dhaafi karo salaamul malaa'iki meeshay ku istaagtay lama dhaafi karo raxmat ullaahi wabarakaatuh calaykum ahlbeyt ina xamiidun majiid soo ma ahayn salaam malaaika malaagta intaa maysa dhaafin bay dhihi jireen salaanta ma dhaafin kartid assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wa calaykum asalaam waraxmat ullahi barakatu bes haddii la dhaafinayo wax ka wanaagsan uu jiro malaa'igta aalubeytka ku salaami lahayd raxmat ullaahi calaykum wabarakaatu ahl beyt inahu xamiidu majiid ina malaigta ku gaabsatay ma lama dhaafi kar agge la keenhaya bal waxaa sugan in la odhan karo eh, asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wamakfiratu waridwaanu waiibu salawaati saxaabiga ku daray intaaba isku darso idan halkaas wey almuhim salaan wanaagsan baa lagaa rabaa aduguna markaad jawaabayso salaam fiican baa ruuxa salaamaysa ayib oo tiisi ka wanaagsan ama lamid ah siduu qur-aanku tilmaamay <clears throat> xadiidka isagoo dheer buuna iman doonaa yani qaabka wuxuu qori jiray iyo waraaqaha qaabka uga jawaabi jiray o dhan ayagoo dher bay iman doontaa baabu man sallama ishaaratan wuxuu baab yahay ninkii ishaara wax ku salaamay gacantaag iyo midaarid iyo fartaag xadaana bishr ibn اlxakm ibn xabiib ibn mihraan alcabdi imaam qaala xadaana hayaaj ibnu basaam alcabsi dahabi wuxuu le ninkan laa yucraf lama yaqaano miisaankiisa xaafid bn xajarna wuxuu le waa maqbuul bimacnaa layin xadii ma lam yutaabac abu qurat alkhuraasaani ra'aytuhu ninka waxaan ku arkay bilbasrataan ku arkaybu ayb yani bashir ibn xakam wuxuu leeyahay ninkan hayaaj ah ibnu basaam basraan ku arkay qaala wuxuu ihi markaa hayaaj ra'aytu anasan anas baan arkay anas bin maalikin oo yamuru calayna namarahaya anasoo socdaan arkay waa yeelah ila anas waa cimriye fa yumi wuxuu ku ishaari jiray midaari jiray biyadihi gacantiisa ilaynaa xagga iyaga gacantuu noo taagi jiray fa yusallim salaami jiray salaan iyo gacan wada socota assalaamu calaykum buu odhan jiray ayib ilama soo leexankanin waa yeela ah, aggu maraya gacanta isku daraya iyo salaanta wa kaana bihi waxaa ku yaalay anas wadaxun baras wadax yani waa jidkoo meel caddaada wey markuu kulli baras uusan ku qaadanin uusan baa wadax la yidhahdaa markay bar yar oo cad ay tahay gacmahoo kale ama lugtoo kale meel ay ku caddahay baa la ayib wa ra'aytu alxasan baan arkay ba inagu naqaanay shijaalada waa la marsan karaa wey bimacnaa madowgan baa la ogolayn madowgan baa riijiga kao dhan waa kuu fasaxan yahay ama cagaar geli ama maxaan ku dhahaa jaallo geli ama cawar cawar geli ama buluug geli aday ku taalla madow maan la ogolayn laakiin midabyaha kaleed isticmaalayso waa in laiska ilaaliyo tashabuh bilkufaar hadduu midab midaba u badan yihiin gaaladu iyo dhaqan la yaqaana ayagoo isticmaal ay ta waa ka leexanaysa gaalada laga bartay in halkan la caddeeyo halkan la guduudiyo meeshan la madoobeeyo tan bulug laga dhigo tan calow calow laga dhigo tan boorobooro laga dhigo tan laga dhigo ayaa laga bartay gabdhihii muslimiintana way ku daydeen lama ogola taas mamnuuc wey lanna waa dhaqanka faradu ay yaqaanaan ayuu la yimaadeen waa laga lex wuxuu isagoo bannaanaa hadduu curfi iyo shicaar ahlukafara u noqdo in laga lexdaa fiican gabadhu marka ama ha gudubsato ama jaallo ha marsato ama booroboori iyo calow ha marsato ama casuus ha u yeesho ayada u taalla laakiin madowgan baa la ogolay timo ciroobay in la madoya mamnuuc wey timi ayagoon ciroobin oo xoogo xabad xabad ciraa leh daawo madoobaysa ama la siin kara si madowgiisu madow ifahayo qiima badan usii noqdo wadaadda xilin waa iska fasaxantahay xilligii curoodan baa la diidan yahay in ayagoo timuhu iska iska fiican ba aad madow sii marayso yar xoojisaa lama diidan dhib bay kuu keenay sheekh hadday curoobeenna mamnuucba weye lama ogola hala xidha baabka la joojiyo leanno min baabi saddi daraaci wey ninka hadduuba waagu dhalinyarada ahaa soo mirsan jira madowga hadhow markuu waayelo madaxu boosh noqdana wuu la aadahayaa waxaad baratay waa baaskaabaa la yidhi marka lama ogolo wadaha la alo ooiy qolyaa waxay keenaan beryahan xina la yihad xina aswad war xina aswad ma jiraan sheekh <laughs> yaan dadka la waalin yusamuunaha bikayri ismiha nabig wuxuu uhi diinta waa la gembin doonaa sida dhil dhil saa u taagan oo la gembiyo la hambooriyey baa diinta intii saa loo qadaa dhulka lagu dhufan doonaa buui shayga ugu horreeyey ummaddadu bedeli doonto waa khamrada buui shayga u horreeye magaciisa intii la bedelo amro dadka loo qarin doona khamradan nabiga kow kaabo biir bilaa dembi iyo xoogow waxaa loo yaqaan mataqaanaa almashruubaat aruuxiya la yahahdaa khamrada waxaa loo yaqaanaa hadda mataqaanaa almashruubaat alruuxiya magacoo dhan baa la bedelay idan waa in khamre la yahdo khamro la yahdo wey ya kuxuul waa marka runtaba loo dhowyahayba kuxuul alkool iyo marka marka runta loo dhowyaago wey marka lagu xayeysinaya waa loo yaqaan almashruubaat aلruuxiya ayb cabitaanaha ruuxda caawiyo wey ee saacideeya ayb idina libaxsan ka noqonayso maya maya waa gudood gudood waxaa wey xoogan wey oo weliba xagga jaallaha aadan katamku madow ma aha shuqulku ma laha katamku akri marka la sharxayo waxay culamadu ku sheegayaan waa guduud weliba xagga jaalle xigeen wey wuxuu ogyahay waxaan inagu naqaano baroonka ama buniga layaadu ogyahay yuu u egyahay iskuma dhow bahal madow oo marka la marsado tiimihiiba ka dhigaya madow oo aad labaatan jir joobana aad noqonayso yaay ku xinaa la bal xina waxaas maa sheekh yaan lagu siri ayib <clears throat> xinuhu ma aha magaca geedku hadduu xataa xinno madow yahay waa xaaraan leanno ma aha wax sharciga ku xidhay ma aha geedka magaciisa waaa xukunku xidhaya waa maxay waa midabka kalarka wey kalarka laga hadlaya aynu ka socon wa ra'aytu waxaan arkaa alxasan yakhdicu bisafrati wa calayhi cimaamatu sawdaa isagoo cimaamad madow wata oo cimaamad madow doobta taasna waa arkay daciif isnaad hayaaj baa majhuula waa sax wey ayb wa qaalat asma bukhaari asma binti yaziid ibni sakan alansaariya wey asma binti abibakr sidiiq ataymiya ma ah reer bani taym waa asmا bint يزيid ibn skn aلansariya gabadha waxay tihi alwa الnabiyu nabi maxamed baa hoobiyey biyadii gacantiisa ilى الnisaaءi dumarka bالsalaami nabi maxamed baa gacantiis salaam raaciya dumar buu nabig salay aلsalaamu calaykum bu nab gacantisa int ku yidha haween fara badan meel fadhiya ayb xadiidka marka hadda bukhaari wuu tacliiqiyey laakiin isagoo mawsuulu keeni doonaa kun afartan toddoba ku keeni doonaa sheekh albani wuxuu leeyahay nebigu inuu haweenka salaamay waa sugan tahay min xadiiثi umi haani'in kama fii صaxiix muslim iyo xadiidkan asmaaba waa sugan yihiin laakiin nebi maxamed gacan weligii salaan ma raacinin yani gacantu nabigu hoobiyo salaan raacay gacan buu taagay waa shaad munkaru lishakh wa daciif almuhim culamadu waa laba qaybood axaadiis fara badan baa ku timid inaan la ogolayn in ishaaro wax lagu salaamo ama gacanta la wada taago ama far la taago ama suul la taago ama o baan kaaga qaaday v wax la garan waya la soo boodo waxaaso dhan waxaa weyaan dhaqan yahuudeed iyo dhaqan nasaaro wey lama ogolo xadiiu jaabirin baa macnaha ku yimid iyo xadis fara badanba waa mamnuuc in gacan basa la taago bilaa salaam ayadu waa dhaqan yahuud dhaqan nasaaro wey lama ogolo xaaraam wey ya <laughs> nafsa shay wey <laughs> saas inaad talaada tira waa kaa gacan hadalkiisi waxo dhan isku mid wey <laughs> ya xabad maxaa ka doonta <laughs> halkaa inaad qabsataan waba ku diidi ma lakin waxaan kugu haysanaa gacanta la taagahay eh, eh. bal hala baao inay dhaqan nasaaro tahay nasaarada ma arki jiri inay saa dhahaan waxsaa yidhahdaan hala baado haddaysan dhaqan nasaara sal ku lahayn waxba kuma haysano lanna salaanta asalkeeda baab alcaadaad wey baab alcaadaad walafcaal weeyaan asalla wixii baab alcaadaad iyo afcaala waa inay bannaan yihiin ba asal ah laakiin wixii nas uu diida baan ku dheganahay nasku wuxuu diiday ishaarada gacantaagidda tan marka isaa waalidku leeyihin ama gacanta saaranaya ama dhunkanayaan isaa leeyihiin haddaysan gaalo shuqul ku lahayn iyo dhaqan nasaar ahayn waa fasaxan tahay hala soo baaro idan waxaa soo hadhay masalada ah salaan iyo gacan ma la sarcin karaa iyo ishaaro sheekh albaani wuxuu ku yidhi laysma raacin karo waxbana kama jiraan waana kaarta a meesha ku wadato xadiida asmaana ma asixin oo bimacnaa gacanta nabigu inuu taaga ma asixin waadana waxay leeyihiin sida xaafid ibn xajar iyo khayrkii ishaarada iyo miidaarida iyo gacan la taago oo salaan lagu qada soo aroortay fi salaa xadiiu abi saciid alkhudri wa xadii ibn mascuud wa xadiiu bilaal wa xadii ibni cumar baa soo arooray in nabi maxamed isagoo tukanaya la salaami jiray kadibna nabigu ku qaadi jiray ishaara ama saa gacanta u dhihi jiray ama far u taagi jiray idan waxaa laga qaadan bele ruuxu markuu mashquulsan yahay ama uu kaa fog yahay inaad salaami karto gacantaag iyo salaad ad ku darayso wuxuu madahayaa jidkaasu madahayaa inaad aadda ma awoodid makarofoonna ma haysatid samicadda dhagooguma xidhno idan marka waxaad dhihi assalaamu calaykum waad israacin dhawaaqaadi maqli mahayo laakiin gacantu arka inaad salaamta ogaan hosta ka xariiqaya ajirkan waa kuu qoran yahayo asalamu calaykum baa u tiri marka waxay markii mashquul la yahay tusaale labaad nin dhegalaseed u salaami bay dheheen dhagoole asala maxaa tiri kuma yaqaanin weligaa daroonaya maanta hadaad tirada saad tirado aad tirado ku garanaya isna wuu qoslaya madax guninaya isna gacantu tuuranaya marka dhagoolihii salaamtiisii iyo ruuxu tukanaya jawaabtuu bixin lahaaba kulli waa ishaaro sharcigu markatuu diiday waa ishaarada waxay leeyihiin gacantaagga aan salaanta wadanin baaqan yahuudeed ah oo ciyaal maamuhii ciyaalsidiin sa sod isku salaamaan oo aragteen maray feer isku salaamaan iyo maray gacan faraha taagtaagaan wey iyo maray suulka saa yidhahdaan duqayo soo gashayba johannesburg masaad ku yaallaa maalinoo safkaasoo kala fadhiya meel gees ah iyo oday waayooloo biro ku tukabahaya oday waayooloo hindioo biro ku tukabahaya laba birood ayaa xagga kale soo istaagay wuxuu arkay safka inaan gadaal oga baxayo markaasuu yidhi hore usoo dur intuu gacanta ii ishaaray horaan usoo durkay safkii baan soo galay markaasaan fiiriyey saasuu i yidhi <laughs> oday waayeeloo waxba biro wata weeye <laughs> shib baa ka idhi idan meel kasta baashu gashay culumadu marka waxay leeyihiin ta la diidan yahay ee dhaqanka yahuudyada ama nasaaro ah waa gacmaha iyo farataagtaagga aan salaanta wadanin ee gacantaagga dantu ay keentay salaantana wadata way fasaxan tahay madhabkaa waa xoog badan yaan filhayaa madhabkaas dambe qiyaasan cala asalaa iyo ninka asamkaa iyo baabka hadida galo waa xoog badantaan filhayaa insha allah tacala Eh. miyaa jira isaguna maxay tahay eh. waa salaan wey sheekh waa dhiirigelinaya abaalgudud weeye salaan asalkeeda wey sheekh waad fiican tahay wey leanna ruux marka laamaay wa la gacan qaada soo maa asal ruux la gacan qaadi marka laamaanaya gacanqaadki waa laga gaara rasul baa la taagahaya asalkeeda salaan bay ka timid saan baan u maay kulley cabdiraxmaan kula tahay walahi allah ku ficnaaye <laughs> alimaam caطaa ibn rabax isaguu iman doona wuxuu dhihi jiray ruux markuu kaa fog yahay salaan assalaamu calaykum dheh madaxan u ishaar gacanta u gembi assalaamu calaykum madax saadha buui ha ku arko si loogu gembiyey bui yahuud iyo nasaara loogu gembiyey gacantooda waa nafs shay waa ishaara bilakuf iyo bira'si isku mid wey cilmi labada madhab baa xoog ayaa jirta madhabkaas ay jumhuurtu marayaan baad moodaa inuu xoog badan yahay waa markay laakiin cillo keento oo ay xadaثna ibrahim بn mndir الxizami qala xadaثna mحamed ibn macn alغifaari abu yunus almadani ثiqة imam qala xadaثanii musa bnu sacdi majhuul can abihi sacd majhuul labaad wey labadaa wadaad isdhaashay waa laba majhuuliin wey anahu wadaadkaasi <clears throat> sacda kharaja maca cabdاlahi bni cumara ayuu raacay wuxuu la baxay cabdulahi bni cumar wa maca alqaasim ibn maxamed ibn abibakr qaasim ibn maxamed ibn abibakrna waa raacay xataa idaa goortii nazla ay degeen sarifan xataa intiibuu la socday nazla ay degeen sarif sari waa meeshii nabigu maymuuno ku aroosan jiray ee maka u dhoweyd ayib maymuuna uu ku guursan jiray halkaa markay joogaan ibnu cumar iyo qaasim ibnu maxamed ay marhayaan marra waxaa soo maray cabdullahi ibnu zubayr baa soo maray labadaa saxaabiga kale waxaan rabaa saxaabigaas iyo taabicigaas fa ashaara ilayhim bisalaami salaam buu ugu u ishaaray xaggoo kaloo ka mar marka gacan buu u ishaaray assalaamu calaykum buu wadaadiina meesha fadhiya faradda calayhi waa u jawaabeen ayib ajna ishaare ugu jawaabeen hadde isma gaadheen ضaciifu اlisnaadi mawquuf muusa ibnu sacd wa abuuhu wa huwa mawlى ali bakrin ali abi bakrin majhuulaani sax wey xadaثana khalaad ibnu yaxya khalaad ibnu yaxya bnu safwan الsulami صaduuq min kibaari shuyuukh الbukhaari ila anahu rumiya biاlirjاc wuuna iman doonaa bukhaari asagoo magaciisa cadayn doonaa soo socda xadaثna mscr ibn kidam ثiqة imam can calqamةa ibn martad alxadrami abuاlxaariث أhraj lahu اjamاعة can caطاء ibn abi rabax qaala kaanuu yakrahuuna kaanuu salafku waxay ahaayeen saxaabadu yakrahuuna kuwii dhibsada wa lafظu اlkaraaha fii curfi الsalaf ataxriim iska ilaalo weliga iska kaa qasmi waa karaaha salafku yidhi ha u qabanin tii abu shujaaca iyo minhaajkii bujayla bakraha iyo buqyaha ku qoray ma iyo sifanaha ku qoreen ikraah taxriim iyo ikraah tanziih iyo khilaaf lowli iyo baabka maha lafd اlkaraaha fii curf اsalaf haddaad maqasho bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa ibnu maajah saxaabiya taabicin iska badaaye saddex boqoloo sano wixii ku ahaa haddaad maqasho ruux karaaha isticmaalaya xaaraan bay u jeedaan salafku waxay ka carari jireen walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wa xaraam sayna ugu dhicin ciidkaas wixii ay diidan yihiin bay dhihi jireen akrahu kada yukrahu kada qur-aankuna waa isticmaala iyadoo taxriim ah muxuu ah aayaddii suurat اlisra walaa taqfu ma laysa laka kulu dalika kana sayihu cinda rabbika makruuha idan curfu salaf marka karaaha saasaa loo jeeda kaanuu yakrahuun bimacnaa kaanuu yuxarimuun yan kaa hoos tirmidi ba wuxuu keenaya nusuus axaadiisu rabban fii jaamicihi baabu man karihaba ku dhihi baabu man xarama u nusuustu keenayo dhan baa tusaysa taxriim marka iska ilaaliy bbaasho kaanuu yakrahuuna waxay kuusan jireen selafku atasliima in laisku saadaan bilyadi gacanta aw qaala wuxuu yidhi kaana yukrahu waxaa la kuban jira oo la necbaa atasliimu bilyad gacanta in laisku salaamo saxiblisnaad baabu yusmicu idaa sallama yusmicu wuu maqashiin markaa ruuxa salaamaysa maqashiin anaga bishimaas kugu kay qaban salaanta aan ku maqlo aan ku jawaabo ayib waana lagu maqlaa rabaa xadaanaa khalaad ibnu yaحya ibn safwan الsulmi qaala xadaثna mscr ibn kidaam can haabit ibn cubayd iqaة imaam qaala wuxuu ihi taabicigaas ataytu majlisan fadhi iyo goob baan imid fiihi cabdulaahi ibni cumar uu ku jiro goob iyo fadhi uu fadhiyo cabdullahi ibn cumar baan yaan imid buuri faqaala salaan markaa daciif ah ayuu dadka salaamay haabit faqaala cabdullahi wuxuu ihi idaa sallamta haddaad ruux salaamayso faasmic ummadda maqashii ha lagu maqlo ide madaas la hadlaymayso dad baad salaamaysa dadku maqashihi ku maqlaan xaggana ha dhawaaqin ummadda ha sasinin carruurtana daaqadana laga boodin salaanta rtiibaa la rabaa ayib la maqli karo fa inahaa salaanta noocaase la maqlayo taxiyatun min cindi illaahi mubaaraka ayiba laakiin waxaa laga soo reebayaa xadiidkan iyo aataartan o dhan laga soo reebayaa haddii aad timaaddo meel ay joogaan dad eh, ay ku sugan yihin dad soo jeeda dad jiifaba qayb soo jeedo yaqdaaniin ah iyo eh, niyaam dad jiifa dhawaaqi maysid waxaa laga rabaa salaan ruuxa jiifiya hurdana aan toosinaynin kastoo jeedana uu maqlahayo siduu nabigu weli jiray salawatullah aslam calayh markuu nabigu soo galo guriga asagoo dadku seexdeen barna soo jeedaan caasho waxay tiri wuxuuna salaami jiray salaan ruuxa soo jeedana uu maqlo ka jiifana aan toosinin idabtaasaa la rabaa marka iska dhawaaq ma aha derbiga inaad rinjiga guriga ka kaxisa maaha ta dhawaaqdo ayb baabu man kharaja yusalimu wayusallamu calayh wuxuu baab yahay nin aan shaqo kalaba u kacaynin wuu soo labisan gurigu ka soo qabaysan suuqu aadi muxuu baxaya keliya adku salaam salaamu calaykum ka tirsan marku soo dhamaysu soo labanaya wuxuu labisan keliya inuu isleeyihi sigiiska soo mariyo eedkiiyo ilaa taadka iyo tualifka oo ilaa dhowr boqol ruux soo saar kadib soo doonto haddaan kale u baxayn wifaysan fadligaas cumar baa samayn jiray eh, eh, radiallahu tacala canhu adna waxaa dhihi ninka dhowr korku salaamsho ugu khafiifada beryaha ninkii baa salaam ba ku waashayba xig ugu khaariqay baa masaajkii buu galayba xadaثna ismaaعiil ibn abi weys qaala xadaثanii malik ibn anas abu cabdilah imam dar اlhijra alasbuxi can isxaaq ibn cabdilah ibn abi طalxat ataymi ana طufayl ibn ubay طufayl ibn ubay ibn kacab taabicigaas oo saxaabi wiilkii ah ayaa wuxuu le akhbara wuxuu u sheegay ninkaas isxaaq uu u sheegay annahu kaana yatii dufayl ba wuxuu leeyahay ninyow isxaaqo waxaan u tegi jiray ibnu cumar annahu kaana yatii inuu tegi jiray buu u sheegay ninkaa kale cabdallaahi ibni cumaraan u tegi jiray buur fayaqdu waa ka lihi jiray ufayl baa ka jiray macahu maca ibni cumar ila suuq intaan u tago ibni cumar gurigiisa ugu tago yaan suuqa oola ka jiray u raaci jiray qaala wuxuu yihi ninkaas ufaylah faidaa qadowna ila suuq markaan suuqa u kalahno lam yamura cabdulaahi cabdulaahi muusan mari jirin ibna cumara calaa sakaain hudhay iibiye sakaadku waa ninka hudhayda iibiye dharkan sakankaso hudhay lama yidhahdo ninka sakaadka ninkaasa loo yaqaana sakaadku waa ninka xoogoga e, weelasha duuggaa ah iyo dharka duuggaa ah iyo dharka hunkayo iibiye hudhay iibiye wey ayib lam yamura cabdulaahi muusan mari jirin calaa sakaain hudhay iibiye walaa saaxibi baycatin nin dukaan haysta biica waxaa loo jeedaa yani waa xaalad wey waa ismu hay-a wey idan nin ganacsada ah nin dukaan haysta nin shaqo ku jira walaa miskiinin miskiin meel iska fadhiyo dawarsanaya walaa axadin ruuxna muusan mari jirin mid hudhay iibinaya wuxuu ka tegi ma jiro wey mid hudhay iibinaya nin digsi garaacahaya nin maqaaxishada haya nin meherad yara meel ku haysta ruux iska taagan ciduu arkaba u ka xisaabinaya ilaa hadduu maro sallama caleyh wa salaamay cid u ka leexan ma jira wey eh? ayb almuhim waxaan u jeednaa waxyaabaha lasoo isticmaala alaabta lasoo isticmaalay ean cusbayn ruuxa iibiyaa saqaad liyaada ama shayga radiaba xataa ha fiicnaaba xataa sagoon la isticmaalin buu hallaabi karaa bakaarku ku daahi karaa kaba higisu noqon karaa higis baa yaan filaya waa noocaas waxaan dhihi jira somaali ahaan higis baan dhihi jiraan filaya adoo ka soco waad fahanteen waxbay gu dhibinay <clears throat> walaa miskiin walaa axadin ilaa hadduu jiro sallama calayhi waa salaami jiray cid u ka tegi ma jira muhimaddu waxa wy ruux bani aadama meesha joogo muslim ah oo salaamuta unsi salaami ma jiraan waa cbdullahi bn cumar wuxuun u ka lahayaa inuu dadka soo salaamo keliya oo ajir soo xisooda illa maxaa yeelay assalaamu calaykum waa toban ajir toban xasano wa raxmat ullahi toban kale weeye wabarakaatun waa toban kale soddon way markiiba halkii marba waa soddon ood saraacayso salaanta dhamaystiran idan haddaad saddex boqoloo ruux ama aad soo salaanta maxaa u malay ama aad shan boqol soo marto meel baad dhigatay waxba xoogo waa ku bakaataysa adaan sayiaad kale kaala kicin qaala ufayl wuxuu ihi ufayl baa marka ardaygii ufayl ahaa baa ibn cumar la yaabi doona wuxuu leeyahy qaala ufayl fajiئtu cabdالlahi ba ma ibni cumara yowman dhaqankaas buu lahaa maalin baan u tegey bu haddaba fastatbacanii iraac buu yidhi ila suuqi suuqi irac inakeen iraac buu i weeliyeen fastatbacanii wuu iga raaci dalbay ila suuqi faqultu waxaan idhi maa tasnacu bisuuq suuqa maxaad ku fali maxaad ka dooni maxaa gaajara wax ka soo dadan maysid kab ka soo tolin maysid wax soo baayici maysid waa tegi salaambaad soo xisaaba iska soo laaban ibn cumar hayligoyni bur anu ku raaci maayo <laughs> wa anta adugu laa taqifu dul istaagi maysid cala albayici ninka taajirka ah cala albayic ninka taajirka ee ganacsanaya walaa tas'alu weydiin maysid can isalaci badeecooyinka meeqe marahayaan doolarka xaggee marahayaa maxaa kordhay sarafka ka warrama malabka maanta maxaa la iibiyaa suuqu see yahay sayladdu ma fiican tahay baryahan u bixi maysid bur hawlahaaso dhan walaa tasumi waxba gorgorin maysid bur iska badaa wax kale inaad xataa xaaladda ogaad iska badaaye shay ood gorgorin ma jiraan bur walaa biyo baa allah ka dhigay intaaba haddaad diidda haddana fadhiisan maysid bur meelaha fadhi kudararka iyo sheekada iyo meelahaas shaxda wax ka ciyaari maysid walaa tajlisu fadhiisan maysid fii majaalis suuq bur suuqa fadhiyihiisa meelaha lagu shaacabe lagu sheekeeye ee lagu dagaalamo fadhiisan maysid fadhi kudararka ayib <clears throat> wa aquulu Eh, marka waan kuhi fajlis bina inaan fadhiisi haahuna nataxadid marku yahay markuu canaanta kadib sheekaysana ogu yar ibn cumarow gurigaasi aadee ayb intaas canaantood xooga jeeday inuu balkanyalo ibn cumar inuu u fadhiista meesha fajlis inaan fadhiisi bina inaga haahuna meeshan nataxada wa cinda almuwaطa oo xadiidku ku jiro waxaa ku sugan wa aquul waxaan ku dhihi jiray markaan kari waayo ijlis bina ina fadhiisi ayb faqaal lii cabdullah wuxuu igu yidhi markaan saa ku dhaho yaa abaa baطnin xoogu calol kusan buu lahaa ninki la gufayl ba xoogu calol kusna yaa abaa baطnin waa calol kusow abaa baطni calolla waana calol kusow oo buurana shalis nacsan hee wa kaana طufayl in cumar ma caayahaye wa kaana طufaylu daa baطnin xoogu calol ahaa xoog kusan buu lahaa wuxuu igu dhihi jiray inamaa naqdu annagu waxaan u kallahaynaa un min ajli salaami salaam bas ah beeco ma soo kicin waxaan u kicin geli maayo baabkaas maalinkaan dan leehay anaa iman doona dantaan u imid iyo niyadii iyo ikhlaaska iga kharibin waxaan u kacay ummadda inaan salaanta gaadhsiyo ka urursado iska laabto ayib calaa man laqiina ciddaan la kulanay inaan salaana u kacnay fadhiisan mayna nakeen shahadaad u bahantan xaabadda kacbayna soo baxa ayib ibn cabdilbar xadiiskan tacliiqinay wuxuu leeyahay fi hada alkhabari fadlu alibtidaa'i biاsalaami wlficli ibni cumara hada aslun kabiiru fi suna buu leehay dhaqankan ibni cumar uu samaynhayo sunadu wuxuu ku leeyay nabi maxamed buu asal weyn buu ku leehay maxaa le faafiya le ufshu salaam baa keenaysa ufshu salaama baynakum asalaam waa ism min asmaa illahi wadacaw lahu fiikum fafshuuhu baynakum marka asal bay shareecada ku lehay asal aad culus wey waxaad ka qadanaysaa yani salafku iyo taabiciintu iyo saxaabaduba siday khayrkan oga jeclaayeen ayib baabu tasliimi ida jaa almajlis salaantan maadda aad barateen ee wadaadahan lagama horreynin toddobaatanka wixii ka dambeynaya somaliya islam soo gaadhay waagi hore waxaa islaami jiray markuu axkaanleeda iyo fuqaada iyo yaqaani salaan laakiin caamadu maxaa lagu beriya ka bilaabi jiray daree ku iyo maxaa lagu soo gala iyo ah, wax dareena baa laga bilaabi xogoran ogaal iyo hawlaha kale sii deyn jiray shacabkii gabdhihii iyo carruurtii iyo waxoo dhan wadaadahan baa keenay daabana barka dheer nimankaa la yimi <clears throat> bimacnaa ayagaa nooleeyan uga jeedna ayagaa nooleeyey laannu xoogay jidka waxay u baahan markii dadku dhaqankeeda ay ka fogaadaanba in boorka laga jafo wax kastoo adduunka joogana dhasana la yihah wax ka socon maayo waa in la nooleeyo wey hadda lafteeda waa laga daciifay oo reermaalnimaad ragga kala gashay oo laga teg sunnooyinka bannaaye lagu adkaa o dhan waa hadda waa laga tanaasulay tanasul baa socda siaan qiyam fara badan oo akhlaaqa looga tanaasulay baa salaamihii laga tanaasulay sunooyinka laga tanaasulay wax badan baa laga tanaasulay ayib alaska hawsha ayada laska ilaaliyo baabu tasliim inta la fadhiyo haddaad timaado dadka inaa salaanta lagaa doonaya ayib xadaثna abu caasim الnabiy abضaxaak ibn makhlad الshaybani can ibni cajlaan maxamed ibn cajlaan almadani can saciid sida asalka raajixan inuu yahay xasan xadiis baan in badan soo maray ila ana axaadiiث abi hurayrata ikhtalaطat calayhi si kastaba noqotay ninka ibn cajlaana waxaa loo badan yahay anahu xasan اxadiiث can saciid almaqburi can abi hurayrata qaala qaala rasuul ida jaءa axadukum almajlisa goob la fadhiyo midkiin hadduu yimaado iyo masaajid iyo meel la fadhiyo falyusalim ummadda ha salaamo fain rajaca hadduu iska noqdo falyusalim ha salaam markuu noqonayo markaad baxaysana dadka salaam faina alukhraa ta dambe laysad ma ahaanin biaxaqa mid ka mudnaan le min alula ta hore salaanta tii hore iyo ta dambe isku mid un wey mid lagaa mudan yahay si gooni ahaana ma jiraan mid si gooni u fadli badan ma jiraan labadu waa laba salaamood ummadda aad ku salaantay ilahay aad ugu dhawaanayso waa salaan ummadda ayib idan falaysat alأulى بأxaqa min اlأkhra way macnuhu san xadis baan kuso maray xadaثna mحamed بن مثنى abu muسى الbصrي شhekh الجamاعة qال xadaثna صفوان بن عيسى الزهري ثقة الإmام أبو محمد البصري عن iبن cajاn محمد عن سعيid بن أبي سعيid المقبري عن أbي سعيid المقبري عن النبي milahu xadiidka haddoo kale unbu sheegay wey baabu tasliim ida jaءa min almajlis yani bukhaari ku dayn maayo xataa wuxuu leeyahay ayadoo nasan keenayna ka hari mayno xadaثna khالد بن مkلد القطواني شhekh البخاري قال xadaثna سulayman بن بلال التيمي قال xadaثnي محaمد بن عجلان قال أخبرني سعيid بن أبي سعيد المقبري عن أbي هuريرةa sanadkaa hore wuxuu ahaa asagoo aabihii ka warinaya haddana waxaa weeye saciidoo abu hurayra toos ooga qaadanaya baa hadda meesha ku jira ayb can الnabiyi qaal ida jaءa الrajulu nin hadduu yimaado almajlisa goob la fadhiyo falyusalim ummadda ha salaamo fain jalasa hadduu fadhiisto waa khayr wey falamru waadix wey uma intaa kadib bada lahu ay u muuqato badaa lahu ay u muuqato an yaquuma inuu iska istaago qabla an yatafaraqa almajlisu intaan goobta lagu kala tegin markii la rakacay meel cidlaa saa halsi ma ah dadkii oo fadhiya waxaad ka tegayso baa laga hadlahaya qabla an yatafaraqa almajlisu goobtii iyo fadhigii intuusan kala kicin ka hor falyusallimu madaha salaam faina aluulaa salaanta hore laysad ma ahanin beaxaqa mid ka mudnaan ama ka fadli badan min alukhraatan dambe salaanta dambe isku mid wey markaad u timid dadka salaan markaad ka tegaysaan salaan hortaaba lakaa kicin baabu xaqi man sallama idaa qaama wuxuu baab yahay xaqa uu leeyahay ruuxa markuu istaaga umadka salaamaya xadaثna maطر ibn fضل ثiqة imaam qaala xadaثna rawx ibn cubaadة imaam ثiqة qaala xadaثna bisطاam ibn muslim ثiqة آkhر qaala samictu mucaawiyaةa bn qurة waa taabici jaliil awey qaala wuxuu ihi qaal liabi quraةa bn iyaas waa saxaabi aabbihi qaala aabbahi wuxuu yidhi qaala liabi aabbahi wuxuu yihi yaa bunaya wiilkaygiyo in kunta haddaad tahay fii majlisin goob haddaad fadhiisato tarju aad rajaynayso khayrahu khayrkiisa haddaad fadhi aad tagto bimacna wuxuu ujeedaa aabbihii wuxuu li horta meel aan khayr lahayn baa fadhiisan laa khayra fii kaiiri min najwaaha isku gelin meel aan khayr lahayn iyo goob aan khayr lahayn iyo fadhi aanan khayr ka dhoofaynin haba fadhiisan marka horeba waa yahay goob khayrna ah haddaad tagto haddaad fadhiisato fii majlisin tarjuu khayrahu facajilat ay kula degdegto bika adiga xaajatun dan baa ku qabatay goobbaa baad fadhiisatay khayr lagu hayey ama arrin islaan lagaga tashanhayey ama dikri lagu akhrinhayey ama lagu wardinhayey ama ilaah lagu caabudayy baa timid idan adoon hawshii dhammaysanin baa xooguu dan telefoon baa soo dhacay wax baadsa ma ogta khayr badan ba ku dhaafini waa la oraday markaa ordiisa nasalaan hanaga tegi warka kaa socon maayo dan kala kuusu waa baxday salaan dadkaad ka tegeyso wuxuu ku yidhi marka faqul waxaa tira markaad tegeyso salaamun calaykum kudhe dadka salaan fa adigu tashrakuhum waa la wadaagi fii ma asaabuu waxay heleenoo min alkhayri khayr ay heleen fii majlis goobtaa ay kaaga dambeeyeen khayrkay ku heleen iyo taladay ku gaadheen iyo waxay nicmaha ka soo laakiin hadda telefoonku la boodo khayrkaa shuqulku malayd intii waad soo gaadhay umbaad wa ku leedahay ayb saasuu ku yihi saxaabigu wiilkiis waa hore culus wey wamaa min qowmin qolyo ma jiraan yajlisuuna fadhiisanayaan majlisan goob la fadhiisto oo ka kala kacaya ama ka kaakacaya canhu can ilmajlisi lam yudkar ilaahu eh, ilahay aan la xusin aysan rabbi la xusin lama yudkir allah ilah an la xusin goobta waxay ka kakaceen ayagoo ilah xusin ayib walam yadkur allah ilaa kaanamaa tafaraquu can jiifati ximaarin ilaa hadday ka kaakacaan goob iyo fadhi ayagoon rabbi ku xusin nabi aan ku salliyin kaanamaa tafaraquu inay ka kaakaceen baad moodaa weye can jiifati ximaarin ximaar dameer baktigii dameer baktigii kulaalahay oo maantao dhan bakhtifuulka iyo dagugu iyo ku wareegahaya baa tahay maanta o dhan ba inuu bakti dul fadhiyaa tahay yani xumaanta aa cala zuuraynayaa ku dhacday marka waa in ilahay subxana watacala la xusuuyo bimacnaa ilaahay lais diinta meesha lagu akriyo shareecada laga sheego lagu dikriyo bimacnaa waxaa la weydiiyey dikriga la weydiiyey bacd salaf waxay dhahen hiya majaalis fiqi waa meesha fiqiga diinta lagu baranayo waxa laga hadlahay majlisku ma aha inaan tusbax daldalno oo subxaan allah ma ah waxaa weeye in axkaamta shareecada meesha lagaga hadla la doonayo ayo waxqabadka muslimiinta cataa iyo masruuq iyo laaxiq ibn xumayd rag badan baa ku fasira xata ibn scuud baa ku fasira radi allahu tacala canhu almi waxaa la rabaa wax diinta wax dan u leh meesha in lagu qabto ayib maaha in dalaqada lagaga hado oo weliba eh, siyaasi ama aan diin shaqu ku lahayn qabiilka arrimiisa mar bay noqon kartaa in ay noqoto mid diineed ayib lakin waxaan ka hadlaynaa hawlaha la yaqaanee soomaaliya arrin qabi haday somalku yidhahdan waxa mid aan diin shaqal ku wey arrin qabiil baan meeshan ku hayna marka leey waa hawl aan diin shaqal ku oo dana khaasa isdiidi maysa marka inaad qabiilka laftiisi ugu soo diinta oo khayrka lala dhex taga lama diray sheekhu wuxuu yihi xadiidku waa mawquuf saxiix jumlada dikriga sheegaysa ee ah ma min qowmin yajlisuuna majlisan fayatafaraquuna canhu lm yudkr ila kaanama tafaraqu can jiifati ximaarin waa marfuuc saxiix sax weytaa iyada axaadii fara badan ba ku timi waliba hal xadiid ma ah xadaana marxaba kafaarat اmajlis kafaarat اlmajlis ha waa la odhanhaya markaad meesha ku hayshta khayr iyo haddaan ku haynin o aad kaga hadlaysaba waa lagaa raba laakin wadaada waxay leeyihin kafaaratu اlmajlis waa marka sheeko caadiya meeshaad ku haysay ood ka baqaysay inaad dunuub ku gashay lakiin markaad diin ku akhrisanaysay anaad dhegaysanaysay wax kafaara majlis looma baahan leeyihi laakiin had iyo goor waad u baahan tahay inaad la timaado istikfaar musqusha markaa ka so baxaa lagu leey waxaa tirabaa غfraanak marka waa loo baahan yahay xadaثna cabdالlahi بn صالح katib الleyt qaal xadaثna mucaawiya ibn صالح بn xudayr صaduuq in badan buna soo maray sheekhaasi عن abi maryam alansaari مولى abi hurayrata ثقة can abi hurayrata anahu samica yaquul man laqiya akhaahu ninkii walaalkii la kulmaaye falyusalim calayh ha salaamo ruux walaalkaa ka hor timaado salaan fain xaalad hadday idan kala geyso fain xaalad hadday kala tay hadday kala geyso baynahumaa bayn alakhawayn labadii walaala iska hor yimid ee isisalaamay ee wada socday baageeda kala dhex maray baabuba inka hor yimid ana aggaad ka mar gurigaa naga soo horbaxay aggaad kaga wadan aggaad kala wareeg sanad labada laska raba udur haeecad u hadlayso adugu waxaad doonaysaa waad khaliifta salaad aggeed wa dabaguley fain xaalat hadday kala teeto baynahumaa shajaratun geed aw xaa'idun ama derbi uma laqiyu haddana ay isu yimaadeen israacaan falyusalim calay salan kale laga raba wa la deynaya ma jiraan xadiis aiixa w saxiixun mawquufan wasaxa marfuucan ayضا xadaثna muسى ibn ismaaعiil الtabudaki qaala xadaثna ضaxaak ibn nimraas fiihi ضacf aw layin الxadiiث ila anahu qad tubica walilxadiiثi shawaahid abuاlxasan can haabit اlbunani can anas bni maliki ana asxaaba الnabiy asxaabtii nabi maxamed kaanuu waxay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen yakuuna kuwii ahaada oo wada socda loo jeeda bimacnaa wada socdo oo wada jira fatastakbilu waxaa ka hor iman oo qaabili ashajaratu geed ba ka horman jirtay fatanaliqu waxay mari daa'ifatun kooxoo minhum saxaabada ka mida can yamiiniha dhanka midig bay geedka marhay ila geedka la jiri maayo lama dargeri karee xaggaa laga mari wa daa'ifa koox labaadna can shimaala dhanka bidix bay ka qaadi kadibna hadda waa lasu minka geedka la dhafa waa lasraacahaya faida markay kulmaan sallama bacdum calaa bacd ila nabi maxamed amray wixii loo sheegay saxaabadu kama hooy u dabaqahayaan wareeg cadayse iyo nn iyo bal iidka waa ma yaaanaan faida iltaqw markay kulmaan sallama bacduhum calى bacd saasa laga raba halkana hoos ka baxnay halkaa masaajka dhankaa ka bax ama dhankaas ka wareegtay waxaan iskugu nimid albaabkaas waad tawaamaysaa waa laga rabaa oo hadda baan soo tukana socon <laughs> mufsida salaatii waa iska raba si fiican u mashquulay soo maaha salaad buu galay oo baabka nabiga uu ka baxay ilahay buu hor istaagay salaad buu galay markuu ku soo noqday hawshii bini aadamka inuu dadka salaama la rabo dawaaf baad wareegeysa waad kala tagteen ruuxii waad su timaadeen waad salaamaysaa hal ruux ataa haddina dhexmar waad salaami iska daa geed lama ah idinka waa socda ruuxii dad axmaray islaam baa ka hortay waad ka kala wareegteen waad su timaadeen salaamu calaykum baa la iska raba hawshu ma aha sadmiyeysan hawshu ma aha baabu man dahana yadahu wuxuu baab ciddii subagtay ama cadarisay yadahu lilmusaafaxa bacdu salaf min asaxaaba markay baxahayaan gacantay marsan jireen cadar say waabaha u gacanto gacan urayso lama rabaa qaribanoo wasakaysan gacan nadiifa ah la rabaa ku salaanto la soo habeeyey baabu man dahana ninkii subkay baa yuu yahay saabuuneeyey ama barfuuneeye catriyey udgiyey yadahu gacantiisa lilmusaafaxati salaantii iyo gacan saaridii xadaثna cubayd الlahi بn سacيid ibn yaحyى alyashkuri ثiqة imaam suni caabid qaala xadaثna khaalid بn khidaash abulhayثm baa loo yaqaana kunyadiis ninkaas waa saduq ykhti siduu xaafidku sheegay abubakr albasri <clears throat> ayb abulhayثm baa raba saduq ykhti qaala wuxuu uhi xadaثna cabdالlah بn wahab almisri الquraشhi mawlaahum can quraysh albasri quraysh albasri huwa bn xayaan bukhaari waa ku cadeey alcijli abu bakr albasri ثiqة imaam can haabit ibn aslam albunani ana anasan saxaabiga anasa kaana wuxuu ahaa idaa asbaxa markuu waa bariisto idahana wuxuu subki jiray yadow gacantiisa biduhnin طayibin aw biduhnin dhiibin subag udgoon oo carfahaya sayid carfaysu marsan jiray dimogtay cadarku waa sayid wey siisuba cadarku kan la buufiye barfuumkaa mooyeen cadarka yarkana marsatan waa saliid siisuba saliid ahaan wey kaasoo kale wey ayb muxuu saa u yeelhayaa limusaafaxati ikhwaanihi limusaafaxati ikhwaanihi waali inuu salaamo gacan saare bas dan kale ma laha ayb baabu الtasliimi biاlmacrifati wagayriha marka waa in laga qaato dhaqanka wanaagsan saxaba laga qaata la raba xadaثna bitasliimi biاlmacrifa wagayriha inaad ruuxa u salaanto aqoon iyo garasho iyo kayrkeed baa laga hadlaya xadaثna qutaybaة bnu saciid ibn طariif abu raja albakhlani قال xdثna ليd بن سعد المsري عن يزيد بن أbي xبيب ثقة إmام عن أbي الkhayر mrfd ba magaciisa loo yaqaana بhada السند نفسه sanadkan laftirkiisa ayuu bukhaarي xadيiثka ku warinaya في صحيiحi kun laba boqol soddon iyo lix raqamka ah can cabdillaahi bni camrin ana rajulan nin baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow ayu lislaami khayr islaamka acmaashiisa keedaa u khayr badan u fadli badan qaala wuxuu tudcimu acaama raashinkaad umada siin dadka baahan baa qoodin dharjin baahida masaakiinta waa afdal islaam wey wa tuqri'u salaama dadkaad salaami calىa man carafta waman lam tacrif ciddaa taqaani iyo kaadan aqooninba idan waxaa iska hubsan keliya ruuxu inuu muslim yahay bas saasaad ka sii daynaysa haddaad kristan ama qolyaha sinkasinkaha madaxa weyn aad muddo muslim sabantaas wey ayib sinkasinkaha soo dubtay dad mudawadaad xoogay saariixda soo dubtay oo salaam ku dayso ibn cumar wuxuu dhihi jiray ii celi salaamtayda ibn cumar radiallahu tacaala canhu hadday dhacdo inuu ruux gaal ah ku khaldamo oo u salaamo intuu ka dabata u dhiibay salaantan ii celiniyo aan ku salaamay muslim aan kumuda soo celi ayb ilaa u celi kama harjin waan kuu celiyay bas iskaga tegti in cor maayo ibn cabaas iyo keyrka waxay leey mar khaldamto waxaan niyadaa la xisaabanaya maxaa yeelay salaantu waa caqdi ha ahaato oo adiga ruuxa kale salaan isdhex maray waa caqdi laakiin niyadaadu waxay ahayd ruux muslima salaan ilahna subxaana wa taala wuxuu ku tixgelinayaa niyadaadii ayib idan waxaa rabaa ruuxa taqaanii kadan aqoonida inaad talanta waxaa laga soo reebayaa yani calaa man carafta waman lam tacrif waman lam tacrif ma soo gaalku hadhihin waxaa la yidhi cidaa taqaanii kadan aqoonida macal gaalada salaantan kala dhacahaya lagaa yeedhi maayo hawshan ayada ayib xadaanaa musadad ibnu masarhad xadaثna يزيد بن زurayع qاala xadaثna cabدالرحمن عن سعيid بن أbي سعيid عن أbي هuريرaةa أن رsuل الlah صل ل sلم نهى عن الأfنية والسعudاaت أn يجلس فيha نهى عن الأfنية ardaayada wey afniyadu waa jamcu finaa waana meesha ardaaga ah guriga ardaagiisa meesha la fadhiisto soo ardadan laga dhihi jira maxaa la yahada maxaa la yihahdaa barxadda wey barxaddaas wey iyo meelaha barandooyinka iyo meelahaas oo kale weyaan iyo wsacudaati meelaha banaanyada ah meelaha banaan la isku yimaado an yujlisa fiiha in la fadhiista nabigu waa diiday maxaa yeelay xaqii ka soo baxayn maanta ruuxu kuma radsiin waxaa tago nin dadka daawana gabadh baa ku mari haweeney baa ku mari oday baa ku mari maanta waxun baad firin hawsha lama idan xaq bi baa leehay ninku salaamay salaanteeda ka lagaa rabaa ninka dhiban inaad caawiso lagaa rabaa ka meesha kale garan inaad tilmaanto war garan mayno guddaam kaa socon mayso iyo horeba u soco hore u soco laga dareema tilmaam fiican baa lagaa rabaa inaad ruux meesha geyso marka xaqooda kugu soo baxahay faqaala almuslimuuna muslimiintu waxay yihin nabi maxamed laa nastadiichu ma karayno aw laa nutiiqu ma awooday inaan dayno bannaanka waa la fadhiisan la dayn maayo nabi maxamed bimacnaa kaa yeeli mayna ma aha ee waxaa weeye mar raba la dayn maayo bani aadam baa la yahay markaad maamadiis celceliso jamar baa soo dhega maalinka dambe bal soo yar fiiri hmm. waa dhaqan waxaad baratay waa baaska yarxamuk allah qaala nabig wuxu uhi amaa laa amaa laa haddaydan daynaynin fa acطuu xaqaha xaqeeda siiya marka barandooyinka iyo barxadaha iyo ardaayaha iyo meelaha fadhi kudirarka fadhiisanaysaan xaqooda diiba qaaluu waxay dhaheen nabi maxamed wamaa xaqu xaqeeda muxuu yahay nabi wuxuu ihi hadu lbasari ishoo laabo dadka yaan la fiirin bee wa ka dhacay meel dhawiid isagoo weysan oo shar ku dhedhan yahi meesha male hadda waan calaynayaaba ah, korkiisaa laga sugan karaa bay ku leeyihiin la deenhay gabadhii baa la tilmaami ruuxi meesha malaa la tilmaami ruuxu suu socdaa laga hadli lisdayn maayo hadduu haddaba aamuso cabaal ficso ilahay ka cabsada sidii lagu wadaa lagu geli marka dambe ayib wa irshaadi ibni sabiil araggii isha waa in laabo dadka aan la dhowrin cawraadkooda wa irshaad ibni sabiil ruuxa socdadan waa in la tilmaamo la hanuuniyo la hago la jaheeyo ruuxa iimaan xaabadda kala garanayni gurigii hebel awey waa in la kaxeeyo la geey haddii la ogaado inuusan dhib wadayn markaa ilaa hadda adduunku adduun wuxuu noqda iska dhib badane ayib ya sheekh lama geen karaa nimaa taqaanaba ku yimid wax dhiba ku ogeyso inaad geysan maa qabalka ka waa masalada taa guuda waa ka hadlay lakin wax dhibaatada ogu ruux waa in la tilmaamo wey ayib ruux la tilmaam la wa tashmiid alcaaqisi ninka hindhisooda waa in loo duceeyo isna kii hindhisooday waa in loo duceeyo dad baa waxay ku odhanaya gurigaya cidna ma keeni kartid telefoonkaga cidna ma siin kartid imasoo tilmaami kartid ma laga yeelhayaa maya laga yeeli maayo ayib telefonku kale waa macquul leanna waa shay khaas ah laakiin ruuxii kuu socday ee ku doonayey xaqi ibni sabiid buu ugu lehay markaan meesha fadhiistay ad aa w adiga codsiga codsaten aqa baaben mahay ayb wixii khaasa mooyeen sida telefoona wii lamid oo kale ayb watashmiid alcaatisi kii nufsado in loo duceeyey idaa xamid allaha ilaahay markuu ku mahadiyo waradu taxiyati salaanta waa in laga jawaabo ruuxuu assalaamu calayku yidhi war hore u soco dantaada ka hadal nabad weeye socon mayso shek waana salaanta ridida laga doonaya ruuxu markuu meel faiiso dhowrkooda fahmo wuuba daaliba saadaba qaadi maaye socon maysa marka asaga marxaba sheekh waa saas waa saas kuu baadho salaantana ka qaad hadaa wax siinaysan tag <laughs> salaantana ka qaado waa xaqu waajibku saaran wey oosa u jawaab marka addada uhelkadana u tur haddii kale iska soc ayib qasab sal ajr waa leeyihin laakiin dantay kala yihin ma garanayo <clears throat> xadaثna أحmed ibn yunis أحmed ibn yunis toban jeer ka badan baynu soo maray xadaثna زuhayr ibn mucaawiya qaala xadaثna kanana mawlى safiya kana ninka ضaciif wey sida loo badan yahay can abi hurayrata qaala abkhl الnaasi man bakila bالsalaam wاlmaqbun man lam yaruddahu وin xaalat baynaka wa bayna akhiika shajara fain istaطacta an tabdأu bالsalaam laa yabda'uka fafcal abkhl الnaasi dadka u bakhaylsan waxaa weeye man bakila bالsalaami salaanta ninka la bakhayla dad waxaa ugu bakhaylsan oo u gacan adag ninka salaanta la bakhayla kharash kaaga bixi maayo enerji badan kaama bixi maayo waa duco waa ilaahay subxaana watacala nabadgelyadii baad lagu weydiiyey iyo naxariistiisa barakadiisi maxay kaa qadaysaa waxba haka cararin hadday xataa kugu baaran hayaan adu salaanta u jawaab hmm. kuwan toosanaya ataa salaanta adu ka jawaab salaan haddaad u celi karta si degna iskaga tag dhiba ma laha salaanta haka xanaaqi marxaba hawshaas macquul bay waxaa la odhan jiray bu wadaadku leeyahay mid waxaa u bakaysan nin qubuur ag maray oon qulwallo u akriyay ayib qubuurta marka la ag maro halla salaama ha loo duceeyey lakin qulwal loo akrin maayo salma lahataa iyada wain xaalwlmaqbuun ninka la kariyo waxaa weye ninka dagan ee khariban ee khaldan waxaa weye man lam yarudhu ninkan salaanta aan radiyin salaantii la salaamay ninka dhinaca dadbahayo daanka dadbahayo diidahaya u daran ha ka cadhanin salaanta qaad wain xaalad hadday teedoidan kala dhex marto baynaka wa bayna akhiika shajaratun fain istaacta an tabda'ahu bاsalaam inaad salaam ku bilowdo yani fabda wey salaan inaad ku bilowdo awoodo ku bilow laa yada'u kaasoo idin kugu bilaabin inuu kaga horreeya ma ah adaa maqduuna yani ha sugin marba hadduu geedin kala dhex maro ama derbi ama baabuur ama laba ruuc kala dhex maraan markaas u timaadaan ka gaadhsiid kala hormar adaa ka fadli badane laa yabda'uka uusan kugu bilaaban hortaa fafcal yeel baa la yidhi daciifu lisnaadi mawquufan kanaatu ضaciifu waljumlaة اlأkhيira alأulى baan rabaa qaybta horeda abkhalu الnaasi man bakila bالsalaam وأعjaزuhum man cajiza can الducاء ayib akramu shayin cala allahi ducaa yani bariga iyo ducada aad bay u qiimo badan tahay salaantuna ninka la bakila ummadda ugu daran jumlada koobaad bu sheekhu waa saxiixa maxaa yeeley in badan baanu soo marray xadiid ka mid ah baynu soo marray xadaثana cimraan ibnu maysara aynu ku joogno hada wbilahi towfiq